بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المجلس الرابع عشر مجلس كافر تبنات مجالس رمضان يا كاملة تلاوة دين كسو بحني مفترات الصوب هي أنواع iyo هي labadaa darsi ay soo socoto insha allahu tacala aan ku إخواني في الله إله سبحانه وتعالى هو آية سورة كسكولية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله سبحانه وتعالى آية ولي محارب كتل ماما يا أسوشة وحأفرسا صومك النبي صلى الله عليه وسلم لما يستير كيدي أسمرسة كشيغي وحيالا بدنا مركا dadku ismuujsiyaanna way jiraan oan muftilaadka ahayn laakiin usuusha aayaddan baa taabanaysa waxyaalaha wax afuriya kolka kuwaa baynu wax ka taabanaynay walmuftiraatu sabcatu anwaacun muftiraadku waa todoba nuuc toddoba nuuc weeyaan midda koowaad aljimaacu wey waa jimaaci weeye wahuwa ilaaju dakari fi lfarji inuu axadku eh, ninka ah haweentiisii u galmoodo oo siqadii ay galma ku dhacaysay ay meesha ka timaado oo yani waxa weyaan labadii shay ay isdhexgalaan hadday marka dhacdo inay bil rabadaan dhexdeed dhacdo ayadaa iyada ah waxa weeyaan dembi midka ugu weyn weeyaan markii uu ruuxa soomani haweentiisii uu jamaaco horta soonkii wuu burahayaa ama waajib ha ahaado ama sunno ha ahaado waa koo maalinkaa ramadaanna ay tahay wuxuu galmada sameeyey ila habeenkii waxaa layidhi faalaana baashiruuhunna calima allahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum ilahay wuxuu ogaaday inaad naftiinna xoogaa farsamaynaysaan ood dhagraysaan faalaana baashiruuhunna haweenkiinna iska jimaaco ku raaxaysta ilaa waagu ka baryo oo fajrigu ka dilaaco mubaaxaadkii bay ku jira laakiin markii fajrigu dilaaco ilaa habeenka laga gaarhayo waan la xarrimay kolka jimaacu waa muftiraadka ku ugu waaweyn buu ka mid yahay marka jimaaco dhan meehe bisha ramadaan oo ma garanaysaa waxa weeyaan uu jimaac ka dhaco maalinkeedii ta loo jeedaa taa weeyaan midda la tilmaamhaya middaas soonkiina wuu burhayaa oo ma sugnaanaayo dembi weynna waa gala qofka isaga hmm. marka qofkaasi waxaa waajib ku ah inuu ma garanaysaa waxa weeyaan uu qado la yimaado iyo kafaara gud isku daro muqalladaa la saarhaya kafaara gudkaas iyo qadaagaas muxuu ku iman cidqu raqabatin mu'minatin inuu qof muslim ah oo gaal ay haysato ee doonsanayso inuu soo furto fain lam yajid hadduu waayo fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo soono israacraacsan oo aanu dhexdooda afuraynin ilaa inuu cudurdaar sharciga yimaado mooyaan maalmihii ciidoo soo gashay iyaamu tashriiqi cudri iyo dareen la dareemi karaa yimid oo xanuun baa yimid safar aanu ku talagelin baa yimid waxa weeyaan soddonkii uu dhammaystiray haddii intaasu timaado waa muftiraadkii bay noqon hayaan haddii marka likayri cudrin uu afuro maalinba ha ka dhimanaate eh halkiibuu ka soo bilaabahayaa tataabucii soddonka ahaa maxaa yeelay waa kafaaro adag weeyaan waxaa marka meesha ku jirta saddexdaa khiyaan ee la sheegay midkuu raba ma dooranaayo ee waxa weeyaan sida ay tadarujka u yihiin weyaan sida tadarujka u yihiin cidqu raqabatin baa marka hore asal ah haddii cidqu raqabatin la waayo oy suurogeli weysana siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood soonkood baa la yska rabaa hadduu awoodi waayo fa icaamu sittiina miskiinan inuu lixdan miskiin quudiyo miskiin kastaba nisfu kiilo oo cashar garaamaad uu siiyo nus kiilo iyo toban garaam wax u dhigma oo raashin inuu siiyo weeyaan marka qodobka wadan qaadana marka waa maxay muftiraadka toddobada noocan soo sheegna noocii koowaad waa jamaaci waay jamaacu buriyaa kayfiyadu u buriyo gadaal baan uga tegi doonaa insha allahu tacala saxiix muslim waxaa ku sugnaaday ana rajulan nin waqaca bimra'ati haweentiis inuu ku dhacay fii ramadaana bisha ramadaan inuu ku dhacay bimacnaa u galmooday wey fastafta nabiy sal ly sl dalik arrintaas inuu nabiga ka weydiiyey faqaala nabigu kuri hal tajidu raqabatan qoor aad xoraysa ma helaysaa qaala laa qaala hal tastatiicu siyaama shahrayni laba bilood oo xiriir ma soomi kartaa yacni mutataabicayn sida riwaayadda kale ay qaala laa qaala faacim sitiina miskiina lixdan miskiin qudi xadiiskaasi marka saxiixeynku ku jira isagoo mutawal ah marka khiyaarkii buu nabigu siiyey raqabada horeysa soonka labada bilooda ku xiga lixdan miskiin in la quudiyo marka raqabadii waa kari waayey waa in la ogaada inaad kari weyday soonkii lixdanka beri ahaa waan kari waayey waa inay xaqiiqdu soo baxda inaad kari weyday aani midda labaad oo muftilaadka ka mida ah, inzaalu lmaniyi inuu ruux manidiisii keeno biikhtiyaarihi isaga doorashadiisa uu ku keeno galmo waa soo sheegnay wax ku timaado bitaqbiilin dhunkashaha ku timaado aw lamsin ama taabasho iyo maarata yani xoodxoodin iyo istimtaac ha ku timaado aw istimnaa'in ama gacanta isaga keeno aw naxwa daalika wixii la mid ah intaba waxa weeyaan soonkii waa burhayaa maxaa yeelay waa shahwadii soonku iyada darteedba loo diidanaa in laga dheeraadan laysku ogaa sida xadiis lqudsi ku jirta waxayd yadacu ta'aamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii soo cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwadiisa aniga darteed uga tegi maynin saasay meesha ahayd marka qodobka labaad waxyaalaha qofka soonka ka burinaya inay maridu ka timaado ikhtiyaarkiisana ku timaado jamaaci waan soo sheegnay waa intii kale weyn islaantiisii buu dhunkaday kolkaas shahwadii kadib maya islaantiibuu yar taataabtay oo la faraka ciyaaray wayba iska soo dhaadatayba aw istimnaa'in baa layidhi ama gacantiisii buu isaga keenay inta waxa weeyaan soonka waa ku burhayaa wey muftiraadka ka mid yihiin soonka waa ku afurhayaa marka yani mukafiraadkiina waa ku jiryaa markaas ilaabarru sameeye faama ataqbiilu wallamsu imaam lbukhaari wuxuu leeyahay biduuni inzaalin oo aan wax maniyaysa ku imanayn falaa yufatiru ma burinayo soonkii ma afurinhayo wey saxiinka maxaa ku sugnada xadiiska caisha radi allahu canha inay tiri ana nebi sal ly slam kaana nebigu wuxuu ahaa yuqabilu midna dhunkada haweenkiisuu dhunkan jiray way iska leexinaysaa ayadu waayo xadiiska waxaa ka warinayay wiilkii ma garanaysa waxa weeyaan walaalkeed baa ka warinaya abdulahi bn cumar waxaa ka warinayey waxaa ka warinaya walaalkeed baa ka warinayay ayib xadiidka marka caaisha radi allahu tacala canha waxaan ihi abdullah bn cumar baa ka warinaya saxwi waxay leedahay waa ka xishoonaysa marka waxay tihi kaana yuqabilu uu dhunkan jiray nebigu sal alla alih wasalam haweenkiisu dhunka jiray wahuwa saaiman isagoo sooman wayubaashiru uu la faraka ciyaari jiray wahuwa saa'iman isagoo sooman walaakinahu ha yeeshe kaana wuxuu ahaa nabigu amlakukum midka idinkugu hanasho badan liirbihi xaajadiisa uu isxakamayn jiray wey wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugnaaday ana cumar bna abi salamata ninkii la odhan jiray cumar bn abi salama sa'ala nabiy sal lla ly nabiga wuxuu ku yidhi ayuqabilu saa'imu oo ilahay rasuulkiisa ninka sooman miya islaamta dhunkanhaya faqaala nabigu sal l waslam wuxuu ku yidhi sal haadihi midaan weydii bu yani um salama umi salama weydii buu ku yidhi hooyadiibu faahbaratu waxay u sheegtay ana nabi sal kaana yasnacu dalika nabigu inuu samayn jiray faqaala nabi sal nabig wuxuu ku yidhi amaa wallahi ilahay baan ku dhaartay innii la atqaakum lilaahi ilahay anaa idinkuga cabsi badan wa akhshaakum lahu ilahay anaa idinkugu dhowaansho badan idinkuga walwal badan oo idinku cabsi badan wey waase xaqiiqdu waa saas weyaan haddii marka ruuxa sooman uu u baqahayo naftiisii inay wax ka yimaadaan dhulkashada iyo wax la midka ah waxa weeyaan arrintaasna ay keeni kartaba inuu jimaaci uu iska celin kari waayo waxa weeyaan waa inuu faraha kala baxa weyaan waa loo diidahayaa sadan lidariica waxaa le arrintaa ma samayn kartid waa sidaa wey laakiin haddii ay ixtilaam ku timaado iyo inuu fakaray mujarad oo aanu camal la imanin soonkii ka burin mayso wey maxaa yeele hayri ikhtiyaarihi bay ku timid tafkiirka iyan qofku wxay ku fakareen waaba iska cafowba in allaha tajaawaz can ummatii maa xadaat bihi waxay ku sheekaysato anfusuha nafteedu waxay ku sheekaysata ilahi waa ka dhaafay maa lam tacmal haddayna samaynin aw tatakalam aysan ku hadlin ah, haddayna camal samayn ama ku hadlin waa laga daynayaa weyaan marka taana marka maxaa inoogu caddaaday eh, ma garanaysa waxa weeyaan injaalkii maniga ahaa hadduu ikhtiyaar ku yimaado inuu burinayo soonkii haddaanu ikhtiyaar ku imaninna u magaranaysa waxyaalaha keeni karan ay ka mid tahay dhunkashada iyo taabashada iyo iyo waxa la halmaalow hmm. midka saddexaad ee mukhtiraadka waxa weeyaan alaklu aw ishurbu cuniddii iyo cabidii oo ah inuu qofku cunno gaarsiiyo ama cabitaan jawfkiisa inuu geliyo oo afka uu ka geliyo ama sanka uu ka geliyo noocaas la cunahayo ama la cabhayo midkuu rab ha noqde kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl marka inuu qofku marka waxa weeyaan sanka wax laga geliyo oo wax laga siiyo raashin ah iyo inuu afka ka cuno waa isku mid saas waay nabigu sal alay wasalam xadiiskii waa kutusinhayaa laqiid ibnu sabura uu nabigu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaqi sandaarsiga iyo sanka biyaha la gelinaya ku xeel ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane rawahu lkhamsata wasaxaxahu tirmidiy shantii baa warisay imaamu tirmidina wuu saxiix rawaaixda la oranaya iyagu waxba ma afuriyaan maxaa yeelay jurmi ma laha jawfka galahaya midda afraad muftaraadka ka mida maa kaana bimacna alakli washurbi wax kastoo macnahaas cunidda iyo cabidda keenahaya way burinayaan soonki maalinka haddii la isticmaalo soon waa laba shay xaqnu dami fi saa'imi in ruuxa sooman dhiig lagu shubo in ruuxa sooman dhiig lagu shubo nasiif baa ku dhacay marka dhiig baa lagu shubay dhiiggaasi marka wuu noolaynhayaa waa saas wey khidaa buu noqon marka acamkii sharaabka booskoodii buu gelhayaa waa saas hmm. laakiin xaqnu demigaasi waxaa lagu sheegay marka aada loo fiiriyo inaan ma garanaysaa soonka una jebinaynin waa sidaa hmm. marka aada loo fiiriyo qofka in dhiig lagu shubo inaanay soonka jebinaynin maxaa yeelay akli iyo shurbi midna ma aha dhiiggaas lagu shubo qofka waxaa kaloo la mida ibrada muqadiga ah oo ah waxaa la idhaahdo faleebooyinka culimo badan baa qabta inay magaranaysaa mar haddii ay qofkii maciidadiisii iyo magaranaysa waxweya cunadiisii ay gelayso inay cunno ahaan hadday u matalayso inay maartan waxbooskii bedel ay uga tahay oo quudin ahaan loo siinaayo inay soonkii burinayso qolyaha qaarna waxay leeyihiin labadii halkii shardi bay ku dhagaxayaan waxay leeyihin mar haddaysan wuxuu afka aysan gelayn ama ayna ka gelaynin waxa weeyaan wax ma buriyaan bay leeyihiin laakiin waxyaalaha muftaraadka lagu tiriyo sida culimada qaar ay qabtaan waa lagu sheegaa waa saas marka wax kastoo marka si guud macnaha shardiga akliga ah keeni kara waxa weeyaan oo booskii cunnadii buuxin kara iyo booska cabitaanka macnay la yeelanayaan saas midka shanaad waxaa weeyaan ikhraaju dami bilxijaamati dhiiggii oo lasoo saaro toobinka lagu soo saaro liqowli nabi sal ly slam aftara alxaajimu walmaxjuumu midkii wax toobahaya kii la toobahaya labadaba way afureen laakiin xadiiskan warbaa ku jira waxbaa laga sheegaa hadda hadafka uu ka waxa weeyaan waa dhiigga qofka laga keenahayo waan dhiiggii wuxuu sabab u yahay inuu qofkii marka waxa weyaan oo tabar beelo oo qofka dhiigga bixinaya qofka dhiigga lagu shubay marka soo sheegna qofka hadduu dhiig bixinaayo ma soomi karo marka wuu afuraya waa saas marka tan waxa weeyaan dhiiggan laga soo saaraayo oo can qasdin looga soo saaraayo baa loo jeedaa waa sidaas wey waana madhabka imaam axmed uu ku tegay fuqahaa alxadiid saasoo kale haddii qofka dhiig laga keeno in ma garanaysaa waxa weeyaan uu afurahayo marka waxyaalaha muftiraadka ah inuu ka mid yahay oo marka la rabo in la iska ilaaliyo waxa weeye midka lixaad at-taqayyu' amdan inuu qofku ka saakana mataga wa huwa ikhraaju ma fi lmacidati inuu qofku caloosha wixii ku jira soo saar min طacaamin aw sharab cunno iyo cabitaan midku noqdaba min ariiqi lfami uu ka keeno liqowli nabi sallallahu alayhi wa sallam uu yidhi man daracahu lqayu ninkii uu matagu soo qasbo falaysa calayhi qadaa'un wax qaba laguma laha soonkiisa laga buri maayo waman istaqaa camdan ninkiise ka saakana mataga falyaqdi ha soo celiyo ah, soonkii waa lagu leeyahay waxyaalaha muftiraadka marka inuu ka mid yahay inuu qofku ka saakeeno mataga shantii baa warisi nasaai xaakim daracahu halabahu baa loo jeedaa uu ka qaalib noqdo hadduu u qasdo waa buraya soonkii wuu burahaya asbaabihiina waa waa la ogaanayaa calooshii buu tuujiyey xalqadiisii buu qajruftay waxyaalahu og yahay inuu ku matagahayo inuusan ka saaray asbaabaha uu ku iman kara way matag hadduu camdan isaga keeno waa saas laakiin haddii soomka uu ka soo fakado yani waxaan dhihi lahaa hadduu ka soo matag soo dhaafo isagoon ku talagelin looma haystaba mana ka burinaya soomka laakiin jahligeena haysta darteed waxaynu ku soo kornay bay adna waxa weeyaan markii qofku ma garanaysa waxa hata madagu hadduu soo dhaafay la yiraahdo maartay is khalas iska afur iska afur soonka waa kaa jabay haddaanu qofku matag iska keenin soonka kama jabo laakin waxa weeyaan ruuxi ma garanaysa waxa weeyaan man istaqaa falyaqdi way kaasa soonka ka burhayaa qodobka toddobaad oo soonka jibinhaya waxa weeyaan khuruuju dami alxaydi waannifaasi inuu gabadhii dhiigga xaydku ka yimaado ama nifaaski oo dhiigga dhalmada ah لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي كيد في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم هذه قمت حيث صومها مدى أن تكنين أن صومين وأساس قلت مركي دي قا حيث كأركته أما النفاس كي ماذا صوم كيدو فساد هيا ما لك قلن كي صور هدعه قلن كي صدم هدعه قبل الغروب هرى نصور الشرين انت قرح هذا وحير إيسا دعين كهر وحويا ككعوي لكن هذه دارين قالوا إن ماشي ليجي وصوص على على مديه سي يوحي لو يغني سنسو إبراز إلا بعد الغروب قرح لما كان على كد المويان فصومها صحيح صوم كده صحيح ويمحي يلي الشك لا يزال باليقين سمه ساسوي يقين شكل مزول كرم يعني وحوى ينوى اسمه موتسي وأم لي إنه يمد سن الله ما هي صوم كي مركوا إيقبري ما لك تعلم يقال meel ay ku qoran tahay lama sheegin marka waa inuu soo baxo dhiiggii calaamadihii lagu yaqiinana waa in la arko waa saas waxa weye markaa soonkii wuu burahayaa haddii calaamadihii lagu yaqiin uu soo baxo waqti kasta marka ha dhacday laakiin haddii dareenkiiba uu yimaado in maarata dhiiggii waqtigiisa la joogo ama dareenkiiba uu yimidba in dhiiggii soo socdo laakiin uuna soo banbixin oon calaamadihiisii iyo maarata yani wixiisii aan la arag ilaa markii qoraxda dhacday mooyaane gabadhaa soonkeedii waa u socday waa u jiraa waa saas weyaan ah, kolka meeshaan wuxuu taabanaya waxa weeyaan waxyaalaha muftiraadka inuu ka mid yahay xaydka iyo nifaasku oo xaydkuna uu yahay dhiiggaa caadada ah ee qashinsaarka ah ee warshaddii ma garanaysa waxa weeyaan wixii lasoo dhaafay ee marka waxa weeyaan ay ka dhici weyday in ikhlaadkii manidii iyo ma garanaysa ugxantii ay dhacdo waxa weyaan mid labaad in wixii hore inta la dhaadiyo wasadaas la saaro in markaa warshadu ay si cusub u diyaargarowdo rabbi ugu talagala subxaana wa tacala waa mucjizaadka la yaabka lehe insaanku hadduu fakaro uu ku garan karo ilaah subxaana wa tacaala suncigiisii cajaaibtuu leeyahy nifaaskuna waa dhiiggii dhalmada oo isna caamn garanayno kolkaa labadaasi waxyaalaha soonka buriyay ka mid iyo muftiraadka ah hadduu yimaado haddii labadaasiba yimaadaan soonkii waa burayaa waa saas wey kolka ruuxa sooman saan hor u sheegnay waxyaalahaas muftiraadka ah inuu tanaawulo looma ogola hadduu soomkiisu waajib yahay ama uu soon kafaara a yahay ama soon nadar uu yahay inuu cudur sharciya u banaynaayo meesha u yimaado safar mooyaane marad mooyaane waa saas faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar waa saas marka waa saas oo waxaa la leeyahay yani ruuxa sooman sidiisaba waxaa la rabaa inaan ogaano ikhwaani fillah waxyaalaha muftiraadka inuusan gacanta la geli karin soonka u sameed uusan waajiba yahay ila soon sunna waa sheegnayo inuu afurana waa leeyahay inuu iska watana waa leeyahay laakiin mar haddii soonku soonkii bisha rabanaha yahay ama soon nadar uu ku gala uu yahay ama soon kafaara uu yahay oo wuu dhaartay kafaara gud buu samaynhaya ama sidan wahaakada oo khalad buu galay diineed marka xugun baa ku soo baxay qof buu dilay khata ku dilay waa kafaara wey nadarkuna wuxuu isagu isku ilzaamiyo yidhahdo intaa intaa ilaa wadaadii qabato saasaan yeelhaya waa kuu soomhaya waa saas wey marka waxyaalaha noocaas oo dhan lama ogol muftalaadka inuu taabto ilaa wax cudur sharciya inay yimaadaan mooyaane safar baa yimid waa isbadasha bahasha jiraa timid waa isbadasha iyo wixii la halmaala oo dhan waay marka arrimahaas ninkii dhex gala maalinka ramadaan cudurdaar sharciyan inuusan jirin maalinka inta ka hartay wax ma cuni karo waxyaalaha lagu xukumhayo qadana waa lagu leeyahay haddii marka soonku tadawuc ahaa isaga meesha kuma jira weyaan laakiin hadduu soonku waajib ahaa maalin ramadaanna uu waxyaalahaas muxaramaadka ee muftiraadka uu faraha la galo waxa weeyaan mid walbaaba siday tahay wey haddii mid nuucii kafaarada ay ka dhalinaysa ay tahay kafaaradii xukunkeedii gelaysa ee bisha ramadaan iyo maaratan midii ka dhalinaysa hadday tahay qadihii baa maarata yani waxa yaa lagu ekaysan iyo nadarkana waa la mid wey kafaaradu maa ka gaaro waxa weeyaan jamaaci hadduu sameeyo إما شيء مكرنا سوى نيسو قلت لكن وهكذا مرك إخواني في الله وحنا لقى ربائنا إلى سبحانه وتعالى طاعات كسان حفظنه مع سيدنا أن كبيرانه هي محرماتك إنا إلى سبحانه وتعالى إن بلن برنه إلهي سبحانه وتعالى إنه نصوه وحين أغنى هاي الدنيا وحن كلنا ولا ليال وحين هرمر سنوطا علي إلهي kolka inaan ka faa'iidaysano intaan waqhtiguna dhaafin ilaahay subxaana wa tacaala inuu darajaad iyo ribix inuuna siiyo intaanan khusraan aynan faraha la gelin inaan intaa ku dadaalna waa daruuri weeye allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahu ma garanaysa inaan awqaadaas iyo bilahaas khayr kale inaan ka faa'iidaysano ilaahu na waafaji ilaahu acmaasha saalixaadka nagu mashquuli ilaahu fadligaaga iyo wanaaggaagana sii iyo ixsaankaaga إله عفو iyo qufraan nugula mucaamalood ilaahu noo fududay midda fudud ilaahu midda culus naga fogey ilaahu ma garanaysa waxa weeyaan aakhire iyo adduunba noo dembi dhaaf ilaahu shafaacadaada nagu arsuqa nabiga siinayso calayhi salaatu wasalaam ilaahu xawdkiisa nagu aroori ilaahu ma garanaysa waxa weeyaan xawdkaas naga waraabe waraabkaasaan mar dambe la oodaynin ilaahu anagii waalidiinteed noo dembi dhaaf وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد